dadawunta ka qaaday go-ii oo wejiga ka dhunkooday uu yidhi dibta xayan wa mayitan haddaad nooleedna diibaad ehedo waa carfayday haddaad dhimatayna waa udgaydaho sidii yaata dadkii oo aad u naxsan ilaa waa musiibadii ugu weyneedoo la arkay rasuulka allow waxyiguu ku soo degaayey ayaa ilaah oobsaday dadkii oo aad u argagaxsan oo cumar hor taagan yahay oo uu leeyahay qofka yidhaahday noo tahay maanta nabiga dhintay hal qofoo dhigi kara ma jiro ad a loo naxsan soo baxay abubakar kharaja waa soo baxay wadaalika bixitaankaasuna bacda wafaati rasuulilaahi rasuulka ilaahi la oobsashadiisii ka gadaal ayay ahaatay sala allahu calayh wasalam walxaal ayuu soo baxay cumaru cumar radia allaahu canhu yukallimu naasa dadka uu la hadlaa iyadoo cumar dadka hor taagan yahay oo uu leeyahay waa qofkii qofka dhihi kara nabiga dhintay uu soo baxay abubakar fa qaala abubakar wuxuu yidhi ijlis fadhiiso cumar cumar fadhiiso fa abaa cumar waa diiday aad uu naxsan yahay musiibo weynaa dhacday oo lala argagaxo faabaa cumar waa diiday inuu fadhiisto faqaala abubakr wuxuu yihi ijlis fadhiiso faabaa waa diiday fatashahada waa tawxiidsaday abubakri macnaha khudbadiiyuu bilaabay ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabdu warasuul qofka markuu hadlaa waa inuu khudbada bilaabaa alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu nastakfiru ilaa uu ka ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu anna muxamadan cabdu warasuulih tashahudkaas weeye fatashahadada waa tawxiidkaas khudbadiyuu bilaabay ta xagga iska istaagan cumaroo taagan oo dadka hor taagan dhinaca kale inta ka istaagu khudbadii bilaabay fatashahada waa tawxiidsaday abubakrin radia allaahu canhu famaala ilayhi naasu dadkii xaggiisay u soo leexdeen ta cumar ka soo jeesteenay abubakar u soo jeesteen dadka wa tarakuu way ka soo tageen cumara fa qaala wuxuu yidhi abubakar amaa bacdu intaas ka gadaal oo amaa bacdu waxay ka tahay khudbada kelimadda looga guuro weeye markuu soo dhammeeyo xamdigii iyo tashahudkii waa kelmadda hadalka markaad bilaabaydo lagu hadlay amaa bacdu intaas ka gadaal oo xamdigii iyo tashahudkii ka gadaal faman kaana qofkii ahaa minkum idinka xaaluu idinka mid yahay yaxbudu mid caabudo muxammadan fa inna muxameda nebi muxamed qad maata waa dhintay waman kaana qofkii ahaa yacbudullaah allah mid caabudana fa ina allaha alla xayun waa mid nool laa yamuutu mana dhimanayo qofkii nebi moxamed caabudi jiray sala allahu calayh wasalam nebi moxamed waa dhintay qofkaas waa ilaah la'aan qofkii allaah caabudi jiray alla waxay waa noolya hadda kadibna dhiman ma hadda ka horna ma dhiman saasuu ku yidhi deliilna wou keenay in nabigu dhimanayo sala allahu calayh wasalam oo sida basharkii nabigu u dhinto weliba aayad cajaa'ib buu keenay oo dagaalkii uxud markuu dhacay ashaydaan ah, wuxuu baahiyey oo faafiyey nabigii waa la dilay markaasay aad dadka u argagaxeen xataa qaalay yidhaahdeen war gaaladaha naloola xariiri oo xariirha lala soo sameeyo markaasaa ilaah aayad soo deji aayaddaas oo leh nabigu hadduu dhinto ama la dilo ma gaalnimaa loo laabaa qofkii gaalnimo u laabta naftiisuu dhibayaah ilaahay dhibi qofkii ilaahay ku shukriyo diinkii nabiga haystana ilaaha abaal marina maalinkii uxuday soo degtay aayaddaas ooba ka hadlayda mawduucaas ayuu soo qaatay abubakr qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa muxammadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun waa rasuulun wax kale ma isagu ilaah ma aha ilaahaan asagu waa rasuul alla soo diray rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortiis arusulu rusul ilaa wuxuu idhi subxaana afa in maata hadduu dhinto ow qutila ama la dilo inqalabtuma waxaad u gadoomaydaan calaa acqaabikum cirbihinni gaalnimo miyad u laabaydaan oo ma gaaloobaydaan waman yanqalib qofka gadooma oo u laabtaa calaa caqibayhi cirbihiisoo gaalnimo u laabtaa falan yadura allaaha shay-an ilaahay waxba ka dhibi maaha naftiisuu halaagay wasayajzi llaah allana wuu abaal mari doonaa ashaakiriina kuwa shukriya oo sugnaado diinkooda ku sugnaada aayaddaas waxay soo degtay dagaalku aayaddaasu akriyey oo mawduuca ka hadlayda maanta taagan ilaa nabiga xaqiiqanimo u dhintay markaas soo ma jeedin wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas waa dhaartay cabdullaahi fa wallaahi ilaahan ku dhaaranah yidhi cabdullahi ibnu cabbaas lakaana naasa dadka waxaad mooddaa lam yakuunuu inaysan ahayn yaclamuuna kuwa og anna allaaha allah ansala inuu soo dejiyay haadihi alaaya aayaddan dadka waxaad mooddaa inaysanba ogayn aayaddan in hadda kahor alla soo dejiyo taasna waxay ku tusaya qofka ahlucilmiga ah haddii arrin culus ay dhacdo waa dhici kartaa arrinta dhacday deliilkii ka hadlaayey oo uu yiqiin inuusan xasuusan musiibada dhacday culayskeeda arrinta dhacday oo deliilkeedii uu yaqaano haddana inuu xasuusan waayo isagoo deliilkuu soo maray marka waxaad moodaa dadku inaysanba ogayn aayaddan in alla soo dejiyey oo nabiga iyo dhimashadiisa hore alla uga hadlay saasaad mooddaa xataa talaahaa ilaa uu aayadda akhriyay abubakrin radia allaahu canhu fatalaqaahaa aayaddii way qaateen annaasu dadku minhu abubakaray ka qaateen aayaddii markuu akhriyay isagaa laga qaata oo laga barta oo laga faa'iidaysta famaa yusmacu la maqli mayn basharun qof banu aadana ilaa yatluhaa xaalu aayadda akhrina maahan qof kastoo muslimiintii ka mid ah aayaddii afka qabta lacaayaddu waxay ka hadlaydaa arrinta markaan taagan qof kastoo muslimiintii ka mida ah, aayadduu afka saaro aki ah. ilaa waxaa taagani aayaddu ka hadle taas marka maxay ku tusaydaa waxay tusaydaa abubakar inuu yahay aclamu saxaaba qofka saxaabada ugu cilmiga badan inuu yahay wa afdalu saxaaba qofka saxaabada ugu fadli badan mar iyo labana maaha marar badanay caddeen cumar iyo saxaabadii kale dhammaan waa qanceen cumar xataa waa qanc aayaddii wax ka akrina fiiri cumaruu ka cilmi badnaa cusmaanuu ka cilmi badnaa caliyuu ka cilmi badnaa abu hurayruu ka cilmi badnaa hal qof oo la cilmi eg abubakar ma jiro hal qof oo la fadli egna ma jiro ma jiro abubakar marar badanay caddaatay markaana ka midi oo xaaladii ugu dhibka badneed muslimiinta ku dhacday haddana maalmo kadib markii nabigii la aasay salawaatullaahi wasalaamu calayh dadkii muslimiinta intii ugu badneed waa ridoobin islaamka ka tagin abubakar ma shakin hal maruu dagaal iclaami cumar ibnukhadaab wuxuu ku yidhi ma waxaad la dagaalamaydaa dadka laa ilaha illa allah maxamad rasuulullahi saad ula dagaalamaya abubakr wuxuu ku yidhi wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wasakaa wallah hataa dadkuu la dagaalama abubakar yaa ka mid ah dad aan tawxiidkii ku dhawaaqo ayagu aan dhihin waa gaaloobi laakiin seke noole kuma leh ah, qaar le seke annaga dhiibi mayno iyo qaar le waajibba naguma ah markaasuu yidhi wallah qof seke iyo salaad kala qaada inaan la dagaalamayo ilaa qur-aanka istaba dhigay wa aqiimu salaa wa aatu zakaa isna wuxuu leeyahay wa aqiimu salaa aan joogaha maya afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd wallaahan la dagaalamay cumar wuxuu yidhi markuu saas yidhi yaan ogaaday inay xaq tahay markaasaan ogaaday inay xaq tahay kadibna axaadiis cadcada soo baxsa umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu اllah wa yuqiimu salaa wa yuutu zakaa فإdا فعلوا ذلكa cصروا miني diماءهم أmر xadيiثka cبdالله soo ma jiro waa caddaatay waxay caddaatay yowmu sulxi xudaybiya markii heshiiska nabigu gaalada la galay abubakar horay uga qaba cumar nabigu su-aal weyd waa maxay dulligaan wey dulligaan qaba nabigu jawaabuu siiyey haddana inta tegayuu u tegey abubakar markaasuu ma dulligaan qaadana markaasuu jawaabtii nabiga laftirkeedii siiyey hadda fiiri tii marigu u dhiib marka waa badanta mar maahan laba maahan saddex maahan afar maahan inta goor uu asiibay abubakr ayadoo aysan asiibin waxa weeye saxaabadii kale oo xataa cumar uusan asiibin uu asiibay marka abubakr waa afdalu صaxaaba wa aclamu صaxaaba isagaa u cilmi badnaa isagaana u fadli badnaa isagaana u fadli badnaa waxay ku tusaydaa markay arrin culus dhacdo inay culummada waajib ku tahay adilada iyo masaa'ilka waktigaas taagan bayaan ku manaasiba inay ka hadlaan mar kastoo culus timaado bayaan u manaasib ah inay uga hadlaan oo ay ku caddeeyaan inay tahay lagama maarmaan rawa albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu ka wariyey can usaamata dadka gabalaa waxay yidhahdaan nabigu maba dhiman haddeerku waa la weli nabiga ma dhiman kawar waa beenin caadiya qur-aanka la beenina nabiga ma dhiman ili halkan xadaya xadiiska bukhaariga abubakar muxuu leeyahay fa ina muxamadan qad maad haddeer dadaale ma dhiman hadda kaala noo gey hadduusan dhiman ma noo geyn waxa khilaaf taagan iyo waxa islays haysto xataa saxaabadii ay ah, isqabsadeen soo maha hadduusan dhiman waa u tegi lahayen soo maha waa wax qariib ah banu aadanka wax kastaa lagu arka haddeer qaar waxay leeyihin haddaad tira nabiga dhinta nabiga dhintay nabi ma dhimo waa alkuu jira hadduusan dhiman aaw inaa lilaahi wa innaa ilayka raaji wuxuu iska dhigayaa inuu nabigii weynaynayo oo qadarinayo qofkaas waana beenin qur-aankii la beeninayo iyo axaadiista البخaaرiي bخaarي wuxuu ka wariyay can usaamata bni zayd radia الlahu canhu qaala usaama wuxuu yidhi arsalad way soo cidirtay ibnatu nebiy nebiga gabadhii uu dhalay inantii nabigaa soo cidirtay salى الlahu calayh wasalam ilayhi nabigay u soo cidirto ay tidhi nabigu ha ii yimaado nabigu ha ii yimaado ayay tidhi maxaa yeele wiilka markaas naftu kama dhicin laakiin sakaraadkiiuu ku jira taas waxay tusaydaa in qofka uu cabiri karo kelimad shay aan dhicin u ekaysiinayda inay dhacday mubaalaqo uu isleeyahay qofkaas soo degdego waa la oobsaday ay tiri welina naftu kama dhicin nabiguna ma dhixaad saas u tiri waa bannaanta marka wiil aniga aan dhalay ayaa la oofsaday ay tihi ee eh, fatina noo imow fartiintaasi u soo fartay fa arsala nabiguna dad ayuu u diray yuqri'u salaama xaala uu salaamay wuxuu igu salaam wayaquulu nabigu xaaluu leeyahay inna lilaah allah waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay dii qof kaa dhintay oo alla qaatay asagaa iska lahaa waxaad laheed ma qaadan ee eh, wax asagu iska lahaa qaatay ammaano aad hayday in dirham hadday qaadato miyaa laga murga laga booya maya haddee ilaahay qofku qaato awalba isagaa lahaa aduu maadan lahayn walow ilaahay waxaa u sugnaaday maa acdaa wuxuu bixiyo wixii uu ku siiyana asagaa iska leh oo milki u leh wakullu wa shayin shay kastana cindahu ilaahay agtiisa biajalin muddaa ugu sugnaatay muddadaasoo musama la magacaabay oo qof walbaaba waqti uu leeyahay uusan dheefayn oo ku dhimanayo faltasbir gabadhu ha sabarto waltaxtasib ajarna ilaahay ha ka xisaabsanto taasna waxay ku tusaydaa qofka xataa waqtiga musiibadu ay ku soo dhowdahay haddaad dareento in la sabar siiyo si musiibadu markay dhacdo uusan u argagaxin hadda nafta carruurkii kama dhicin nabigu marka waa u tacsiyeyne si nafteeda ugu siiya garowdo sabarka wax qofka musiibadu ku dhacday loogu tacsiyeeyena hadalkaas nabiga ugu fiican qof kastoo musiiba ku dhacday musiibadu nuucay rabta ha noqoto in la yidhaahdo ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musaman isbir waxtasib ow isbiri waxtasibii hadba qofkaad la hadlaydo fa arsalad ilayhi haddana waa u soo cidirta markii loo geeyo layidhi nabigii sala allahu alay waslam waa kuu soo salaamaayey wuxuuna ku yidhi ina lilaahi maa akhada walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musaman isbirii waxtasibii markii la gaarsiiyey risaaladii ay ku celiday tilmay ku laabo ka yeeli maaye wallaahi waa imaana waaba ku dhaaratay ah, wallaahi waa inuu yimaadahay faarsalad ilayhi waa u cidirtay tuqsimu calayhi xaalay ku dhaaranaydo la ya'tiyannaha inuu imaanayo imaanayo imaanayo taasna xalaan soo marnay qofka muslimkaa ah hadduu kugu dhaarto xaqa uu kugu leeyahay waxaa ka mid a ibraaru lqasam in dhaarta qofka baarinimo loogu sameeyo oo aan laga jebin waa xuquuqda muslim muslimku leeyahy haddaadba waxaad awooddo oo bannaan ay yihiin khalaas faqaama nabigu waa soo istaagay marka isna kama daba dhaaran sax maan in laga daba dhaaro faqaama nabigu waa soo istaagay walxaal macahu nebiga sacd bnu cubaada wamucaad bnu jabalin wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu haabit wa rijaalun ay la socdaan intaas iyo rag kale taasna waxay ku tuseen arrintu marka ay tahay tacsi iyo sabarsiin qof isagoon qofku ku dhihin ii imaa waa la aadi kara hadda nabiga kaliyahay dalbatay saxaabadaanoo dhan waa aadeen laakiin taas waxaa ka duwan welimo iyo allabari markay tahay qofaan loo yeerin ma imaan karo ah, laakiin qofkaan dhibaa ku dhax waa lasoo booqana aad isaloon ku dhihin ii imaa waad aadi kartaa saas waxaa ka duwan welimo iyo allabari markay tahay ma aadi karto haddaan lagu yeerin nabigu markuu tegey sala allahu calayh wasalam fa rufica waa loo soo dhiibay oo kor a loogu soo qaaday fa rufica kora loogu soo qaaday ilaa rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam asamiyu saqiirkii saqiirkii naftu dhibayday aa inta lasoo qaadaa nabiga loo dhiibay sala allahu calay wal xaal ayaa loo soo dhiibay nafsuhu nafsuhu nafsu sabiyi saqiirka naftiisii tataqacqacu ay isbaraanbaraydo macnaha waa dhuun yeerina hiq hiq hiq uu leeyahay ah, ayadoo nafti isbaraanbarayda fa qaala raawiga wuxuu yidhi usaamo ka wariyey faqaala raawigu wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu usaama qaala inuu yidhi kaannahaa nafta waxaad moodaa shannun sibraar shanniga waxaa la sibraarka maqaarka marka inta la magdeeyo laga dhigto weel wax lagu shubto maqaarka biyaha iyo caanaha ayaa lagu shubo inta la magdeeyo marka markaas oo wax lagu shubto aa la idhaha shanni waa maqaar gaboobay maqaarkaasoo kalead moodaa qacqacqacqacay leeda nafti kaannaha waaba iyadoo shamun sibraar ah fa way shubantay caynaahu nabiga labadiisii indhood illina ka daadatay markuu arkay caruurka sakaraadka haya illina ka daadatay nabiga sala allahu calay wasalam fa sacdu sacd ibnu cubaada oo la socdayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa haadaa kan muxuu yahay ilintu waa maxay adiguna mabooye qaala nabi wuxuu uhi haadii tanu raxmatu waa naxariis qofka markuu arko qof dhibaata haydoo muslim ah in qalbigii isu xanuunsado oo indhuhu ilimeeyaan waa naxariis naxariistaasoo jacalaha allaahu ilaah uu yeelay fii quluubi cibaadii addoommadiisa qalbiyaalkooda wa innamaa wax kale ma ahan yarxamullaahu allah wuu u naxariistaa min cibaadii addoommadiisa xaalo ay ka mid yihiin alruxamaaa dadka naxariista alla u naxariista tanna waxay ku tusaydaa qofka markuu arko qof muslim oo dhibaataysan xanuunsada qalbigu xanuuno indhuhu ilmeeyaan waa qof wanaagsan waa dadka naxariista waa dadka naxariista ilaahay mudan qofka qalbiga adag oo aan ma fiicna dadka ilaah jecel yahay ilaah u naxariista waa qofka markuu arko muslim dhibaato haydo la naxa la murga ilintu ka timaad qalbigu qoyan yahay dadkaas way dadka alla jeceli waxaa kaloo xadiidka ka ogaanay maydka yaan loo barooranali nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay maydka loo baroorto waa dhaqangaalaa waa xaaraan naaraa lagu galaa baroor diiqda naaraa lagu galaa waa dhaqan gaaluu nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm oo ummadayduna aysan ka tegaynin isnaanu fi naasi humaa bihim kufru laba sifo oo dadku ku dhaqmayaan waa gaalnimo ummadduna ka tegi mayaan labada sifo waxaa ka mida ah maydka loo baroorto baroorta marka xaaraamta ah ma ahan indhaha illimeeya mana ahan qalbiga murga waxa weeyaan gadaalkiisa nololu nooma taal nolol qiimo male saan yeelaynaa waa hoognay waa middaas wey midda xaaraanta qofkii saasaa dhinto halkaas wax ku barto halkaas wa waxa weeyaan qofkaas geeridiisa waxaa la ogaysiinaa meel kastoo eeladiisu joogaan middaas way barodiiqu qofkii kaasa kaasa keen ahaa kaa dugsiga hoose uga baxa dugsi dhealkaas uga dugsi halkaas uga baxa jaga hebluu qabtay jaga hebluu qabtay meel hebluu ka qabtayo anaa'isin oo kaasoo kale lama arag geeridiisa waxaa loogaysiinaa dabad iyo daaqil dadkiisu meeshay joogaan waa taasaa barofid geeridiisa mar haddii lagu daro khabar oo la yidhaha dadkaa la ogeysiinaa waa barordiq khabarkaasaa ka dhigaya ogeysiintaas kaasoo kale lama aragayo isagoo kale iyo geeri nolol nooma taallo iyo everyone nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi alqalbu yahzan wاlcaynu tadmac walaa naquulu ilaa bimaa yurdi rabbana qalbigu waa murgaa indhuhuna waa ilimaydayaan laakiin carabka ka dhihi mayno wax ilaah raalli gareeyo waxaan ahayn nabigu sal اlahu alay slm wuxuu yidhi ilaahay qalbiga murga qofka uma cadaabo ilaahay indhahan ilimeeyo qofka uma cadaabo kanaa ilaahay dadka u cadaaba marka laga dhinto ama musiibo dhacdo qofka hooga yidhaahda wey qofka la cadaaba waa carab ee qalbiga murgo iyo ilinta aniga maba naxo haddaad tida qof khayr barana qofka naxa murge limeeya kaasa fiican laakiin waa in carabkan la ilaaliyo carabkan la ilaaliyo rawa الbukhaariyu can samurata bni jundabin samurata bni jundabin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa salaatan salaad markuu tukado aqbala calaynaa waana soo qaabili jiray biweji wejigiis hadda lafdiga xadiisku waa mutlaq salaad markuu tukado laakiin lafdiga soo socda oo ah faqaala man ra'aa minkum leylata ah wuxuu tusaa salaada subax inay tahay riwaayadaha gabalna waaba ku soo aroortay salaada subax markuu dad ka tujiyo dadka soo qaabili jiray nabigu sal allahu calah marka salaadan waa salaada subax idaa sallaa markuu tukado salaatan salaad aqbala calaynaa waanala soo qaabili jiray biweji wejigiis dadku qibladay u jeedaan nabiguna dadku ku soo jeesana taasna waxay ku tusaydaa dadka qofka la hadlaa asagu qiblada inuu ka jeesto oo dadka si dadkao dhan qiblada ugu jeedaan taad xagga tagtood xagga ka soo jeesato dadkoo dhan waa ina qiblada ka jeestaan soo maha ah, nabigu markaa markuu asagu dadka la hadlahaa asagaa dadka ku soo jeesa jiray laakiin dadku qiblada u jeedaan ila si ay ku soo jeedaan ah, markaa sidaas wey khadiibku markuu khudbaynaa asagu qiblada waa ka soo jeeda laakiin dadkaa u jeeda marka waa sidaa sida nabigu yeeli jiray sala allahu calay wasalam dadkuu soo qaabili jiray faqaala wuxuu dhihi jiray man waa istifaamiya mankee ra'aa arkay minkum idinka xaalu idinka mid yahay alleylata xalay ru'ya ru'yo qof idinka mida ma jira oo xala ru'yo arkay saasuu weydii jiray waa istifaami riwaayadaha gobol waxaaba ku soo arooray hal ra'aa oo mantaba aysan ku jirin mankee ra'aa arkay minkum idinka xaalu idinka mid yahay alleylata xalay ru'ya ru'yo qaala samuratu bnu jundubin samura wuxuu yidhi fa in ra'aa hadduu arkay axadun qof ru'yaa ru'yo qasahaa waa sheegi jir haddii qof ru'yo arkay uu jiro markaasuu sheegi jir fayaquulu nabiguna wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam maa shaa allahu alla wuxuu doono an yaquula inuu yidhaahdo fi tacbiir markaasaa nabiguna wixii allah uu doonay uu ku fasiri jiray ru'yadaas fayaquulu nabiguna wuxuu dhihi jiray sala اllahu calayhi wasalam maa wixii shaa allahu alla doonay ay maa shaa allahu an yaquula fi tacbiir wixii ilaah doonay inuu tacbiirka ka yidhaahdo aan nabiguna ku cabiri jiray ru'yada fasa'alanaa waana weydiiyey yooman maalin faqaala wuxuu yidhi nabigu sala اllahu calayh wasalam hal ra'aa axadun minkum leylata ru'ya hal ra'aa ma arkay axadun qof qofkoo minkum idinkaynin ka mida alleylata xalay ru'ya ru'yo qulnaa waxaan laa maanaan arag qof ru'yo xala arkay lama arag qaala nabigu wuxu uhi laakinii ra'aytu leyla anuu laakiin xala waxaan arkay ru'yada nabiguna ru'yada dadka waa ka duwan horaanu soo marnay ru'yada ambiyadu waa waxyi waa waxyi ru'yada ambiyadu qaala nabigu wuxuu uhi laakinii aniga ra'aytu leyla xala waxaan arkay rajulayna laba nin waa laba malag arki doona xadiiska aaqibkisa inoogu imaan laba nin aan arkay oo macnaha labada malag aa markay u imaanayeen suurad laba nin ugu yimi laba nin suuraddood labada ninoo atayaani ii yimaadeen fa akadaa waxay qabteen biyaddii gacantayda fa akhrajaanii waa i bixiyeen ila alardi almuqadasa dhulka la dahiray alard almuqadasa wa ardu shaam dhulka shaam ay igeeyeen waa i wadeen faydaha isla markiiba rajulu nin jaalisu waa mid fadhiya ninaa meel fadhiya ay ituseen nin meel fadhiya wa rajulu nin kalena qaa'imun waa taaganya ninkaas taaganoo biyadii gacantiisa kalluubun bir godan ay ku jirto birtoo min xadiidin xadiid ka samaysan bahal shakawaanka la suro hilbaha taasoo kaluu gacanta ku haya oo xadiid ka samaysan uu gacanta ku hayaa midka taagan qaala bacdu asxaabina bukhaariya hadal kale qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi qaala bacdu asxaabina asxaabteenna saaxiibbaday gabalaa waxay yidhaahdeen can muusaa ayagoo ka warina muusaa ibnu ismaaciil waa shaykii bukhaari oo bukhaari ka wariyey laakiin intaan soo socoto in qadar ka mida xadiiska uu waasido uga warina awal toos uga warinaya bukhaari haddana waa siduu uga warina saaxiibbaday gobol ka mid ahaa muusa ibnu ismaaciiloo shiiqaygiiyo waxay iiga sheegeen kalluubun bir godan birtaasoo yudqiluhu midka taaganu uu gelinaa fii shidqihi halkaas daanka halkaas anka anka ama qawlalka ama daanka halkaasuu ka gelina qof midkaan fadhiyuu canka ka gelina esha daankaahuu ka gelina xataa yabluqa marka xataa yabluqa intaas ahayd marka inta kaluubun yudkiluhu fii shidqi waa intaas intuu waasidada uga weri xataa yabluqa ilaa uu gaaro qafaahu qadaadkiisa inta jeexo oo jeexo oo jeexo halkaas jeegadan ama qadaadka uu geyna uma yafcalu wuxuu ku samaynaa bishidqihi daankiisa alaakhari kale mila daalika sidoo kale markuu kan jeegada geeyo uu dhanka kale inta u wadeegoo daanka kale canka kale ka geliyo uu jeexayaa hu halkaas jeegadaagi uu geyna markuu kala dhammeeyo wayalta'imu waa isku dhagaa shidquhu daankiisii haadaa oo kan ahaa kii koobaaduu bilaabay waa raysana intuu kan jeexaayo waa isku dhagaa fayacuudu waa ku laabana isaguna fayasnacu wuxuu ku samaynaa milow sidii oo kale markuu kan dhammeeyo kiya isku dhege ta ku laabto kii jeexaa markuu dhammeeyo kiya isku dhege kanuu jeexaa nuucaasa ilaah u cadaabaa qabriga marka la dhigo qofka beenaalaha waa arki doonnaa waa beenaalihii qofka beenaalaha ah ilaah qabriga marka la dhigo nuucaas u cadaabaa ilaa qiyaame laga gaaro laga soo baxayaa nuucaas loo cadaabaya qultu waxaan yidhi maa haadaa kan waa maxay labadii ila socota waxaan iyuu yidhi war waa maxay qofka nuucan loo cadaabayo kan waa dhiban yahay qaala waxay dhahda indaliq soco tag faindalaqnaa waa tagna waa ka tagna xataa ataynaa ilaa aan u nimid rajulin nin ninkoo mudajicin oo jiifa calaa qafaahu qadaadkiisa ama jeegadiisa jeega jeego ama dhabar dhabar uu u jiifa afku karu taagaya iyo warajuli nin ninkoo qaa'imin taagan calaa ra'si madaxiisa ninkan jiifo madaxiisa taagan nin bifihrin dhagax gacanta muggeedla uu la taagan fihriga waxaa la dhagaxa sacabka buuxiya dhagax oo gacanta buuxiya uu la taagan yahay ow sakratin dhagaxuu la taagan yahay waa isku macna fayashdaqu waa bixaa sakradan ra'sow madaxiisa dhagaxaas unta isla taago uu madaxa ku dhufana markaasa madaxu baaba'o bashkaaxda noqona waa burbura fa idaa daraba ninka taagan ku dhufto hu ninkan tadahdaha waa dildilooma alxajaru dhagaxi dhagaxiyaa dildilooma dhagaxiyaa dildilooma fandalaqa ninkii taagnaa waa aadaa ileyhi dhagaxa xaggiisa liyakudahu si uu dhagaxa u soo qaato liya'khudahu si uu dhagaxa u soo qaato dhagaxii waa dildilooba dhagaxii u doona marka kii taagnaa falaa yarjicu ku soo laaba maa ilaa haadaa ninkan jiifa xataa yaltayma ilaa uu isku dhego ra'su madaxiisa dhagaxa markuu soo qaado madaxii sidiisiu noqona markaasu haddana kudhuma ku dhufana markaasuu dhag madaxu baaba'a maskaxdu isku daadane dhagaxiiya haddana dildilooma markuu dildiloomo uu doonana ah, markuu dildiloomuu doonana haddaba markuu yimaado waa sidii waa sidii markuu dildiloomo markuu ku dhufto haddana waa dildilooma falaa yarjicu u soo laabama ilaa haadaan ninkan xataa yalta'ima ilaa uu isku dhego raasu madaxiisa wacaada raasu madaxiisuna wuxuu noqonaa kamaa huwa siduu awal ahaa facaada ninkiiyaa ku soo laabanaa ilayhi midkaan jiifa fa darabahu waa garaaca haddana qultu waxaanu yidhi man haadaa kanu waa kuma sidaa loo cadaabaya musiibaa ku dhacday kanu ah, kanu waa kuma kanu muxuu ahaa sidaa loo cadaabaya man man haadaa wey man ma ma kanu waa kuma muxuu yahay midkan sidaan loo cadaabaya waa qofkii qur-aanka bartay oo ka tegey kutubxoorkii wey waa qofkii qur-aanka bartay oo ku dhaqmi waayey waa qofka salaada ka seexda waxa saas loo cadaabaya waa arki doonnaa naftu markay ka dhacda qabriga lagu bilaabaya cadaabkaas ilaa qiyaamo laga gaaro noocaasa loo cadaabaya ilaa qiyaamo layska gaaro qiyaamana xisaabaad taalla iyada qaalaa waxay yidhahdeen in daliq tag fandalaqna waa ka tagna ilaa haqbin god ayaan u tagnay godkaasoo mili mili tanuuri tinaar oo kala tinaar god weyn oo hoos u weyn afkuna yar yahay oo tinaarka mufaah lagu dumo ama rootiga kaasoo kale u tagnay oo dab uu ku shidan yahy godkaasoo aclaahu meeshiisa kore dayiqun uu ciriiriya afku uu yaryahay afku uu yaryahay wa asfaluhu meeshiisa hoosena waasicun uu ballaaran yahay godkaasoo yatawaqadu uu hurayo holcayo taxtahu hoostiisa naaran godkaasoo yatawaqadu holcaya taxtahu hoostiisa naaran dabka holcaya oo dab ah hoos uga shida faydaqtaraba markuu soo dhowaado horaca faydaqtaraba lahabu horacu markuu soo dhowaado oo uu godka afkiisa u soo dhowaado irtaau irtafacuu ey irtafaca annaasu dadka ku jira kor ay soo aadayaan holcaasay soo raacayaan holcaas soo dharbaaxaya markaas afka agtiisa imaanaya dadkii lagu cadaabaya xataa kaaduu ilaa ay ku sigtaan an yakrujuu inay baxaan aad isra hole amaba inta tuuro oo afka ka bixiyo ay bannaanka ku daataan afka agtiisa imaanaya faidaa khamadad markay danto naartu macnaha hore markuu yaraado hore markuu yaraado rajacuu fiiha naartay ku laabanayaan oo godka salkiisay tegayaan dhuxulahay ku fadhiisanayaan wa fiihaa godkaas waxaa ku jira rijaalun rag iyo wa dumar curaatun oo qaqaawan waa zaanigiintii ee xaaraanta isku qaawiyey qabriga marka la dhigaa noocaas loo cadaabaya ilaa qiyaamo laga gaaro qiyaamana xisaaba ka dambayda faqultu waxaan idhi maa haadaa arrinkan muxuu yihi cadaabkan dadka sidaan loo cadaabaa maxay yihiin maxay muteen kuwaan waa dulloobeen musiibaa ku dhacday qaalaa waxay yidhaahdeen indaliq tag fandalaqnaa waa tagnay xataa aataynaa ilaa aan u nimid calaa nahrin webi webigaasoo min damin dhiig webi oo gaduud oo dhiig moodo asaga dhan fiih webiga waxaa ku jira rajulu nin rajulkoo qaa'imun taagan midaa dhex taagan dhiigga oo dabaalanayo wa calaa wasadi nahri webiga dhexdiisana rajuluna ku sugan rajulkoo bayna yaday hortiisa xijaaratun dhagxaan ay taallo qaala yasiid ibnu haaruun iyo wawahb ibnu jariir waxay ka wariyeen can jariir ibni xaasim wa calaa shadi nahri webiga qarkiisa maaha dhexdiisa meesha ninku taaganya webiga dhexdiisa maahan calaa shadi nahri waa webiga qarkiisa webiga qarkiisa wa shardi nahri webiga qarkiisa rajulu ninaa taagan oo dhagxaan ay hortiisa taallo fa aqbala rajulu ninkiiya soo qaabilay alladii ninkii fi nahri webiga gudihiisa ku jiray midkii dhiigga ku dhex jiray aanka soo dabaasho soo dabaasho soo dabaashay uu kii bannaanka taagnaa xaggiisa u soo jeesta fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu rama rajulu kii taagneeyaa wuxuu ku tuuraa bixajarin dhagax fii fiihi afkiisa afkiisa afku dhagax u geliyaa markaasuu naarta salkeeda la dhigaa faraddahu wuxuu ku celiyaa xayfu kaana meeshuu awal ku sugnaa oo ah webiga dhexbartankiisa webigu waa naarta waxa dhiigga u egu waa naarta markaasuu bartii kula celiyaa fa jacala wuxuu gudagalay kulamaa mar kasta oo jaa uu yimaado kii gudaha ku jiray oo naarta ku jiray liyakruja inuu baxo mar kastuu u yimaado ramaa wuxuu ku tuuraa fiihi fiihi afkiisa bixajarin dhagax dhagaxu ku tuuraa markaasuu salka la dhiga fayarjicu wuxuu ku laabtaa kama kaana siduu ahaa faqultu waxaan idhi maa haadaa kama muxuu yidhi midka sidan loo cadaabaya ee naarta dhiiggaa waxa weeyaan hadba afka dhagaxa loo gelinayo waa maxay waa riba cunihii ribadii tobanka magac loo baxshay tobanka magac inta loo baxshay layska daldashay aa qofka marka qabriga la dhiga nuucan ilaah u cadaabaa ilaa laga gaaro bacfiga marka laissoo bixiyaan xisaabaa taalla qaalaa waxay yidhahdeen indaliq soco tag fandalaqnaa waa tagnay xata intahaynaa ilaa aan gaarnay ilaa rawdatin beer khadraa cagaar ah beer isla cagaaran oo nimcada ku tallaadla yaabayo fiiha beerta waxaa ku taalla shajaratun geed geedo cadiimatun weyn wa fii asliha geedda salkeeda shayqun oday duqaha jooga iyo wa caruur carruur saqiiraa wa idaa rajulun isla markiiba nin ninkoo qariibun u dhow min ashajarati geedda bayna yaday hortiisa naarun daba ahaatay dabkoo yuuqid waa u shidayo geedda mina dabku shidayo fasacidaa bi waa ila koreen fi shajarati geeddi geeddiyay ila koreen aa ninka shayqaa waa nebiyullaahi ibraahim carruurta la joogtaana waa saqiiradii muslimiinta oo saqiiray geeddiyay ila koreen wa adqalaanii waxay geliyeen daaran guri gurigoo lam ara aanan ara qaddu weligay axsana mid ka wanaag badan minhaa daarta weligay daar aan iyagoo kale arag ayay igeeyeen fiiha daarta waxaa ku sugan rijaalun rag shuyuuqun odayaal ah wa shabaabun iyo dhallinyaro wa nisaa'un dumar wa sibyaanun carruur saqiiraa ayaa ku suganoo ka buuxa dadka nuucyadiisa waa jannada waxa weeye qaybta um-, dadweynaha loogu talagalay iyo ummadda guud oo muslimiinta uma akhrajaani wayga sii bixiyeen minhaa daartii fasacidaa bi waxay la koreen ashajarata geedii kora loo socday faadqalaanii waxay geliyeen daaran guri daartaasoo hiya axsanu ka wanaag badan wa afdalu ka fadli badan minal ulaa tii hore tii hore midaan waxba ka sii fiican oo ka wanaagsan ayay geeyeen oo tii hore aad uga wanaagsan fiiha iyadana waxaa ku sugan shuyuuqun odayaal wa shabaabun dhallinyaro waa daarta shuhadada weeye taban taasna waxay kutusaydaa shuhadadu inay dadka ka fadli badan yihiin laakiin nebi ibraahim oo meesha hoose jooga maahan inuu shuhadadu ka fadli badan yihin meesha dhallinyaradu ku haya carruurtu ku haya meesha wuxuu tegey isaga gurigiisu waa ka sii koraya guriga shuhadada ee meesha dhallinyarada carruurtaanu ku haya carruurtan saqiirada muslimiinta daartaan leh saasuu meesha iyagu ku kafaalo qaado kafaaladoodu u joogaa ee daartiisu waa ka sii sarayda middan shuhadada khaliiluramaan khaliiluraxmaan faqultu waxaan idu yidhi dawaftumaani waa ila wareegteen allayga tacaawa caaw ah, wax badanaad imarsiideen meeqaad ila wareegayda meeqaad waxay tusteen fa aqbiraani ii sheega cama ra'aytu waxaan arkay qaala waxay dhaha nacam haa waa kuu sheegaynaa ama ladii aad aragtay yushaqu xaal la jeexayo shidquhu cankiisa madaankiisa ama qowlalkiisa fakadaab been badane wey waa been hawaaskii yuxadiu wuxuu sheegayaa bilkadbati hal beena wax badan maa hal maruu been sheega hal beena fatuxmalu waa laga qaadaa canhu xaggiisa xataa tabluqa ilaa ay beentaasu gaarto al aafaaqa jihooyinka beenuu sheegaa dadka qofna xaggu la aadaa qofna xagga markaasa meel kasta ay ku faafeen nuucaasaa qabriga loogu cadaabaa fa yusnacu waxaa lagu samaynaa bihi ninka kadaabkaa hadda nin iyo dumar waa isku mid qofka beenaalaha waxaa lagu samaynaa maa wixii aad aragtay maa wixii ra'ayta aad aragtay maadu cadaabkii ku dhacayda fa yusnacu waxaa lagu samaynayaa bihi qofka beenaalaha maa cadaabkii ra'ayta aad aragtay ilaa ywmi اqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro waladii kii ra'aytow aad aragtay yushdaku xaal la burburinayo la jajabinayo ra'suhu madaxiisa farajulun waa qof callamahu llaahu ilaah uu baray alqur'aana qur'aanka oo fanaama canuu ka seexday bileyli habeenkii salaatuleyl ku tukama salaad subax u soo kici maa walam yacmal aan ku camal falin fiihi qur'aanka binahaari maalinkii fa yufcalu waxaa lagu samaynaa huwa qofkaas qur-aanka ka tegey bihi cadaabkaas ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama laga gaaro marka fiiri fa naama canhu bileyli qur-aanku habeenkii ka sexo waxa loo cadaabaa salaatuleylu ka tegey maaha riwaayad kaloo bukhaariga ku taalla waxay leedahay wa can salaati almaktuubati salaadii la waajib yeeluu ka seexay marka habeenkiiu seexana salaaddii subaxu ka tegay tiro badana ah. ilaw ha nagu dari inta salaada ka seexata ilaw ha nagu dari dhallinyaro badan oo jaamacadaha idiin jirtood u dirsateen dabadda waaba ku talagalaan mobilka waa kuwa tukadaan ka iskadaa kuwa saaqidey waa ku buuxsana saacadda saacadda jaamacadda waxaa la tagaa hal saac iyo ama laba saac dee laba saac la tago hal saacu ku buuxsan hal saacu soo kaca qorood halkaas joogta waktigaasuu tukadaa markaasuu jaamacaddiisa aaday hadda waa kan tukadaa ogow mid maahan laba maahan saddex maahan intaan arag amaan maqalno bal kuwa beledka jooga ee waddankaa muslimka joogaan noocaas u dhaqmeel ah. marka waxay sugayaan waa nuucan soo ma jeed nuucaanay sugayaan waxay yidhaahdeen culummadu wuxuu ilaahay siiyey nicamkii waaweynaa wixii ugu weynaa oo ah qur'aan waa waxa ilaahay addoommada waxa ugu fadli badan waa uu ka tegey xibinta ugu fadliga badana rabbi ka cadaabaa qabriga intugu jiro waa madaxi madaxaa la burburinaa hadda waa xibinta ugu fadli badan jirka oo ugu qiimaha badan sooma halkaasaa laga cadaabaya qof ilaahay kitaabkiisa inta bartay ka tegey rag iyo dumar wuxuu raba ahaado marka fanaama bileyl waa salaada faradka walam yacmal fiihi binahaarina ayaduna cadaabay keenayda qofkaan qur-aankii ku dhaqmin qofkii qur-aanka inta bartay aan ku dhaqmin ayaduna cadaabay keenayda labadaasaa loo cadaabo yufcalu waa lagu samaynaa huwa qofkaas bihi cadaabka ilaa ywmi اqiyaama ilaa bacfiga laga gaaro qiyaamaha waladii qofkii ra'aytow aad aragtay fii saqbi godka xaaluu ku sugnaa waa raggii iyo dumarkii godka ku jiray tinaarka lagu gubayey fahum zunnaatu waa zaanigiintii waa dadkii dulligu ku dhacay shaydaan u qurxiyey daqiiqad iyo ilbiriqs inay macaansadaan si ay cadaab ugu dulloobaan waladiikii ra'aytow aad ku aragtay fi nahri webiga aakilu riba waa dadkii ribada cuni jiray webiga dhiigga kuwa la dhex dhigay waa dadkii ganacsato ganacsiga kasaaro iyo faa'iidu u simay qofku markuu ganacsada laakiin qofka ribada ku shaqaysta kasaara sooma marto u fiirsada kalaaqbarta yayse iskeekiin qaldami qofka ganacsadaa badeec uu gana badeecadaa inuu ku kasaarana waa dhacdaa inuu ku faa'iidana waa dhacdaa laakiin bangigan ribada ku shaqeeya kasaara sooma marto boqol kunoo dollaran ku dayminee boqol iyo toban kun oo ii keeni haa kasaarada idinshaala waa nuucaas Ah. hubisaana la yidhaahda ma soo marto cabsi kama qabo asagu ah. marka ganacsi maaha ee ribaa la yidhaha noocaas ganacsi badeeca gado wax kaa gata inay weydaa dhacdo inay qiimeedu hoos u dhacdaa dhacda saasaa lagu yaqaan ganacsi ganacsi waa saas ogaada ah, ganacsi haddaad maqasho badeecaad gaday faa'iidana waa ka heli kartaa khasaarana waa ka heli karta ribana maya lacagaad dhiibe lacagaad saare lacag dhiib lacag saar iskuma eka marka ganacsi iyo ribo marka ama magaca ka bedel oo magacaad rabto u bixi ama magaceedi sii magacoo la bedelo moogta cadaab looga bixi maaha ya magac la bedelo xaaraano xalaal kuu noqon me shay xaaraan ah dad magaca ka bedesho nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay wasalam aakhiru zamaanka dabaa imaanaya amrabay magaca ka bedelay magac kale u bixinaya biir bilaa dembi sharaab ruuxi magac qurux badana loola baxa magacaas ma bedela xukunkii maya alcibratu bilmusamayaat laa bilasmaa xaqiiqada xukunka ku dhacaya magacu cibro male markaa adugu hoos isku fiiri hoos isku fiiri marka washayqu sheeqii fii asli shajarati sheekaasoo fii asli shajara geedda salkeeda ku sugnaa ibraahim ayuu ahaa calayhi salaam wasibyaanu carruurta xowlow hareerihiisa ku sugneedna fa owlaadunnaasi waa dadka carruurtay dhaleen oo carruurtii saqiirtay carruurta saqiirtay fii kafaalati ibraahim ay ku sugan yihin aabbood iyo hooyadoo ay muslim ahaayeen waladii kii yuuqidu naara dabka shidayay maalikun waa malagii maalik khaasinu naar ee naarta qasnajigeed ahayo naarta waxa weeyaan mas-uulka ka ah ilaah uga dhigay wa daaru luulaa daartii hore allatii tii dakalta aad gashay aljannatu waa jannadii daaru caamati اlmu'miniina mu'miniinta guud daartoodii ah wa amaa haadihi daaru daartan oo la yaab kale fa daaru shuhadaa'i waa shuhadada daartoodii wa ana aniga kula hadlaa jibriilu malkuljibriilaan ahay uy jibriil ayaana wa haadaa kan ila socdaana mikaa'iilu waa malaggii mikaa'iil ahaa ee laba ninaan isku ekaysiinno malaa'igtiianna farfac raasaka madaxaaga kor u qaad farafactu ra'sii madaxan kor u qaad u yihi nabigu sala allahu calay wasalam ta yidhi farfac raasaka madaxaaga kor u qaad uu yidhi kaasaan farafactu raasi madaxaan kor qaaday koraan fiiriyey faidaa isla markiiba fawqii korkayga milu saxaabi daruur oo kale waxaad mooddaa ku sugan guri aad mooddo daruur aa korkayga ka muuqdo qaalaa waxay yidhahdeen daalika manziluka waa kaas gurigaad adugu leedahay shuhada waa ka sii sarreeyaa nabigu sala allahu calay wasalam waa kaas gurigaadu qultu waxaan ihi dacaani idaaya adkulu mansili gurigayga aan aada haygu celmina meesha laga keentana adduunyo iska dega gurigaygaani meel laga taga maaha meeshu qaalaa waxay yidhahdeen innahu shaamiye baqiya laka cumrun weli cumriyaa kuu haray cumrigaasoo lam tastakmilhu aadan dhammaystiran marka si kastood jannada guri ugu leeda haddaadan cumrigaagu dhammaan ma aadi kartid ah, ma aadi kartid waa inaad cumriga soo dhammaysataa ah, cumrigaaga inaad soo dhammaysato wey falaw istakmaltahu haddaad soo dhammaysato atayta mansilaka gurigaagaad imaana nabigu marka jan uu jiraa jan uu jiraa saxaaba janno loogu bishaaree maqasheene isaga waa ka sii horeeya waana ka derajo sarreeya waa ka derajo sarreeya waa ka derajo sarreeya saxaabada jannada loogu bishaareeyo oo dhan isaga waa ka sii derajo sarreeya kitaabu wujuubi zakaa sakada waajibideeda kitaabkeeda hada maxal rawa albukhaariyu can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay laa xasada majeersi maxmuudun kula mahdiyo ma ahan ilaa fi tnatayni laba maahane rajulun alwal mid ka horreeya rajulun waa nin qof aa loola jeeda rag iyo dumar waa isku mid rajulun waa qof qofkoo aataahullahu alla siiyey maalan maal oo fa salladahu ilaahay qofkii ku salliday calaa halakati maalka la baabi'intiisa filxaqi xaqa lagu baaba'sho wahaani ka labeeyana rajulun waa qof aataahullaahu allaah uu siiyey xikmatan cilmi naafica oo fa huwa yaqdi bihaa xikmadda dadka ku kala saaraa wa yucallimuha naasa dadkan xikmaddaas bara cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam asagoo leh laa xasada xasad xasadka laba macnuu leeyi mid waa xaaraan qadcana mana bannaana wuxuuna ka mid yahay min kabaa'iri dunuub waana awalu dembin cusiya allaahu bih dembigii ugu horreeyo ilaahay lagu caasiyey waa dembigii ibliis galay kaas waxaa la yidhaahdaa tamanii zawaali nicmati اlgayr qof kale nimco alla siiyey alla inuu ka qaado inaad jeclaysato kaas sidaasaa la yidhahda tamanii zawaali nicmati اlgayr qof kale nimco alla siiyey ilaahay cilmiyuu siiyey ilaahay maaluu siiyey ilaahay caafimaaduu siiyey ilaahay codkarnimuu siiyey ilaahay caqliyuu siiyey ilaahay caruuru siiyey nimco qof alla siiyey haddaad jeclaysato alla inuu ka siibo taas waa dembi la galo kuwa ugu waaweyn qayb ka mida ah. waa kabaa'irta mid ka mid a ah. waa camalkii ibliis ah, ibliis shaqadiisii wey waa qofku qancila aad tahay qaybinta rabbi qaybinta rabbi dadka muslimiintaan ka hadlayna nimcada alla siiyo gaal kama hadlayna taas marka maahan xasadku halkaan tan waxaa la yidhahdaa qibda jeclaysi waxaana la yidhaahdaa tamanii mili maa lilkayr min kayri naqsi mima cindahu waa inaad jeclaato qof kale nimco alla siiyey in ayadoo kale alla ku siiyo asaga tii alla siiya iyadoo isan ka nuqsaamin waxaa la yidhahdaa tamanii mili maa lilkayr inaad jeclaato qof kale nimco alla siiyey ayadoo kale alla inuu ku siiyo ayadoo kale alla inuu ku siiyo min kayri naqsi mimaa cinda ayadoo qofkaas kale nimcadii alla siiya aan waxba ka nuqsaanin saasaa la idhaha tan waa bannaanku labaa loo qaybiyaa hadday tahay arrimaha adduunyada waa jaa shay adduunyaho alla siiyey inaad istiraahdo ayaba isagoo tiisa ayadoo kale alla inuu ku siiyaa fiicmaa laheed waa jaa'is mar hadday xalaalba hadday tahay arrimaha diintana waa maxmuuda ah, waa midda ilaahay agtiisa laga jecel yahay qof arrin ilaah loogu dhowaanayo alla siiyey haddaad aragto inaad jeclaysato ayadoo kale alla inuu ku siiyo isagoon asaga waxba laga qaadin waa midda alla jecel yahay taas middaasaana loola jeedaa halka laa xasada majeersi ma jiro macnaha laa xasada majeersi maxmuudun ku la ammaano ma aha oo sharcigu ma jecla majeersiga oo sharciga laguma ammaanin ilaa fitnatayni laba maahane laba qof nimcada alla siiyey in la majeersado waa shay sharcigu ammaanay rajulun alawalu mid ka horreeya rajulun waa qof qofkuu aatahullahu alla siiyey maalan maal oo fa salladahu ilaahay qofkii ku salliday calaa halakatihi maalkiisi inuu ku baaba'sho filxaqi dariiqa xaqa qofa ilaahay hantisiiyo hantiile ka dhigo markaasa ilaahi weynaa hantidiisii ku diro qofki hantidiisii wuxuu ku baabiina xaqa dariiqyada ilaahay jecelya qaraabadiiu ka xariiri masaakiintiiu ka daryeeli masaajiddiiu ka dhisi dugsidii qur-aanku ka noolay ilaahay diinkiisa koryeeridiisu ku bixin meel kastoo alla jecel yahay waa ka xajin waa ka cumraysan meel kastoo alla jecel yahuu ku baabi'ina maalkiisa waa darajooyinka addoommada ilaahay siiya darajaadka ugu sarreeya waa qofkii xadiiska imaam axmed uu yidhi nabigu waa dadka qofka ugu qayb badan qof ilaahay maal siiyey kadibna ilaahay maalkiisii ku diray inuu dariiqa xaqa ku baaba'o xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkan xadiidkan wuxuu yahay deliilka ugu caddaan badan maalka in la qofku helo oo uu hanti yeesho waa bannaanta ee qofka maalka uu haysto sharcigu isagoo eedayna haddaad aragto waa maal aan xaqi laga baxayn sida sekadii xaal maalan laga baxayn oo kale w wuxuu kaloo xadiidkan u yidhi zayd ibnu murayn xadiidkan wuxuu xujo u yahay qofku maalkiisoo dhan inuu bixi karo isagoo nool dhammaan dadkii dhaxalka lahaa haddaysan dayacmayn day dayacmaayaan ma fiicno waa inaadan dadkii dhaxalkaaga lahaa aadan dayicin qofka labaad nabigu wuxuu yidhi warajulun waani ka labee rajulun waa qof aataahu llaahu allah uu siiyey xikmatan xikmo waa cilmi naafic ah fahuwa qofku yaqdi waa ku xukminaa dadka waa ku kala xukminaa bihaa xikmadda yaqdi bayna annaasi bihaa dadkuu ku kala saaraa xikmaddii cilmigii naafica ahaa wa yucallimuhaa annaasa xikmaddiiyuuna dadka bara waa nicamta ilaahay bixiya nimcada ugu waaweyn xadiiska imaam axmedna nabigu wuxuu yidhi qofkaas horuu lamidi dadka afaraa nabigu u qaybiyey qof ilaahay hantiile ka dhigay kadibna hantidiisii inuu xaqa ku bixiyo ilaahay garansiiyey waa qofka dadka ugu qayr badan xadiiskii kalena waa ti markii fuqaradii muhaajiriintu ay nabiga u yimaadeen oo yidhaahdeen dadkii hantida lahaa ee ajarkii la tegey waa kii markii dambe nabigu yidhi daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa arrinkaas waa fadli ilaahay qofku doonuu alla siiya waa arrin dheeraadoo ilaahay siiya dadkaas qofka labaad oo cilmi naafica ah in la siiyo ku camal fala haddii maalka la siina dariiqaasoo kale inuu ku bixiyo jeclaysa lahaa kaasuu lamid yahu yidhi xadiiska imaam axmed waa labada qofoo dadka ugu qayr badan laakiin waxaa muhiim ah inay ogaadaan labada qofna waxa ay qayrka ku helayaan waa sidan xadiisku sheegay nimcadii alla siiyey ayay alla uga shukrinayaan oo ay addoommada ku anfacayaan laakiin hadday addoommada ku anfici waayaan dadka kuwa ugu shar badanay noqonaya oo saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan bal saxiixbukhaariga muslim labadaba nabigu inuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam ina alakariina hum alaqaluun dadka maalka badan waa dadka ugu ajarka yar ummadda ilaa man qaala bilmaali haakadaa wahaakadaa wahaakadaa abu shihaab oo xadiiska wariyey wuxuu ishaaray midig iyo bidix iyo horay markaasuu nebigu yidhi waqaliilu maahu waana yaryihin inta saas yeelayo dadka xoolaha leh waa dadka dadka ugu ajarkaya ilaa qof xoolihiisa midig iyo bidix iyo horay u bixiyo maahane waana yar yihiin inta saas yeelayda u yidhi nabigu sala allahu calay wasalam dadka cilmiga leh ee cilmigooda aan dadka u sheegaynna waa dadka ilaahay naclabay in اladiina ybtmuun ma anزlna min اlbayinaati wlhudaa min bacdi ma bayanhu lnasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanuhum اllah wayalcanuhum اllaacinuun dadka qarina xujooyinkii cadcadaayo alla soo dejiyey hanuunkii aan soo dejinnay markaan caddaynay ka gadaa dadka qarina waa dadka ilaahay nacladayo oo naxariista ilaahay ka durjiyo in alla inta wax lacnadaana way lacnade malaa'igtaa lacnade mu'miniintaa lacnadayaan waa malcuuniin marka labadan qof ee dadka ugu qayrka badan qayriyadu waa intay sifadan ku sugan yihiin oy nimcadii alla siiyey addoommada ku anfacayaan laakiin hadday addoommada ku anfici waayaan dadka kuwa ugu shar badanay tegaya wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaarك calى nabiyina mxamed